أخلاقه والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم ما بعد halkaa hore juskii baa inoogu dhammaaday koowaad ka labaad wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqoliyoabayoafartan waa suurat lbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaa'u kuwii caqligaabka ahaa oo minannaasi dadka ka midii waxay odhan doonaan maa wallaahum maxaa ka sii jeediyey can qiblatihim qibladoodii maxaa ka sii jeediyey muslimiinta allatii kaanuu calayha taasoo ay u tukanayeen allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa dusheeda war qibladii ay u tukan jireen muslimiintu maxaa ka sii jeediyey qul waxaad tidhaa nebi maxameda u jawaabo lillaah ilaahay baa keligii ay u sugnaatoo iska leh almashriqu dhinacay qoraxdu ka soo baxdo waalmaqhrib iyo dhinaca ay ka dhacdo yahdii wuu ku jahaynayaa ku hanuuninayaa man yashaau cidda uu doono ilaa siraatin mustaqiim jid toosan halkuu ilaahay u jeediyaaba waa jid toosan wakadaalik sidaaannu qibladiinnii dhexdhexaad uga dhignay jacalnaakum waxaannu idinka dhignay ummad yaha islaamkii ummatan wasataa ummad caadiliin ahoo dhexdhexaad ah litakuunuu si aa u noqotaan shuhadaa'a kuwa ku markhaatiya naasi dadka qiyaamaha adduun iyo aakhirada wayakuuna uu noqdo alrasuulu nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam calaykum shahiidan mid dushiinna markhaati ku ah qiyaamaha wamaa jacalnaa maanaan yeelin buu ilaaha yidhi alqiblata qibladii kamaanaan dhigin allatii qibladaasoo kunta calayhaa xaggeeda aad u jeedsanaysay ka soo jeedintaa wuxuunaanu ka dhignay ilaa linacnama si aannu ogaanno ilaa linaclama si aannu ogaanno man yatabicu rasuula cidda nebi muxamed raacaysa halkuu u jeedsado minman si cid looga ogaado yanqalibu ka noqonaya calaa caqibahi cidhbihiisa ka murtad noqonaya ee cidhbihiisa ka noqonaya ka nebiga qiblada ku raacaya si ay kala baxaan baa laydinka soo jeediyey qud baytulmuqadas wa in kaanat waxay ahaatay qibladaasi ka soo jeedinteedii la kabiiratan mid culus ku weyn dadkii ku cuslaatay ilaa cala aladiina kuwii mooyaane hada allaah ilaahay uu hanuuniye kuwaa way u sahlan tahay allah ilaahay muu liyudiica mid luminayo hallaynaya iimaanakum iimaankiinna iyo salaaddiia xaggaa u tukateen ilaahay lumin maayo uu idiin tiriyey inna allaha ilaahay binnaasi dadka la ra'uufun mid aad ugu naxariisanaya weeyaan raxiim waa mid naxariisanaya subxaana waxa ay aayaadkani ka waramayaan dariska oo dhammiba uu ka kooban qiblada munaasabadda kolka la eego ka dhaxaysa aayaadkan iyo aayadaha hore waa shubahaadkii iyo shakiyaashii uu saarayay qur-aanku iyo waxyaabaha naxliga ay ku soo afuufayaan gaaladu dadka muslimiinta ah ee ilaahay uu ka jawaabayo iyada oo aanay arrimahan soo socdaa dhicinba ayaa rabbi uu ka sii warramaya subxaana sidaa darteed mucjisaadka qur-aankay ka mid waxaan dhicinba iyo tallaabo aanay dadku qaadinba intuu ka sii warramay siduu u sheegay in loo arkay iyadoon weli qibladii baytulmuqadas de loo jeedsanayay wakhtigii hore laga soo jeedsanin iyadoo weli gaaladu aanay waxba odhanin oo aanay dadka muslimiintaa dicaydayna ma diidin ayaa qur-aanku ka sii warramay saasay odhan doonaan saasay odhan doonaan saasay odhan doonaan sidii bay u dhacday markii nebiga laga soo jeedayay baytulmuqadas calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay baa ka warama oo ogsoon wixii tagay waxa soo socda waxa qalbiga ku jira intoo dhan isku sii buu ogsoon yahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogayn waabu abuure qalbigan isagaaba abuurae miyaanu ogayn baa ilaahayu u ogaanaynin waxa ku jira de waabu abuuraybe rasuulku sal allahu calayhi wasalam markii uu madiina u qaxay halkaa hijrada uu ku tegay isagii asxaabtu lix bilood ama toddoba iyo bilood ayay usii jeedsanayeen baytulmuqadas intii horey maka joogeena salaaduna waajibka ahayd waxay u tukan jireen kacbada laakiin markii ay baytulmuqadas tegeen ayaa ilaahay uu faray madiine tegeen baa baytulmuqadas inay u jeedsadaan baa ilaahay uu faray oo dabcan markaa waqooyi xisaabsan qibladiina hawd bay ka soo xigtaa xikmadda ilaahay uga jeeda isagaa yaqaana oo de ka alle aayadda ku tilmaamay qul lilaahi almashriqu waalmaqrib yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ama ahlu kitaabka ku soo dhowaynayo ama iyagaba ha lagu imtixaanayo si kastaba ha ahaata sababtu halkaasaa ilaahay kolkii hore u faray toddobiyo toban bilood markii ay u tukanayeen lixiyo toban bilood ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay nimankii yuhuudda ahaa iyo ahlu kitaabkiioo dee u soo la oo wax garowshiiya laga laayahay ayaa wuxuu jeclaystay in halkii mahbatulwaxy waxyiga ugu horraysa baytullaahi alxaraamku ku yaalay kacbadii inuu u jeedsadaa buu jeclaystay rasuulku sala allahu calayhi qalbigiisa taa badan bay kusoo noqnoqotay ilaahayna wuu aqbalay ummadda islaamka waxa la faray in ay kacbadii u jeedsadaan halkii qibladu waqooyi ay ka ahayd inay hawd u jeedsadaan wakhtigaasi waxigaasi uu soo dega waxay ahayd aayaadka sidaa farayay salaad casar bay salaad casar ayay sidii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka soo jeedsaday buu kacbada soo qaabilay masjidkiisa madiine ku yaalla isagoo ku tukinaya asxaabta asxaabi asxaabta ka midabaa dhaqaaqayoo xaggaa iyo koonaha hawda madiine u kacay masjidu qubaa buu tegay iyadoo casarkii lagu tukanayo dabeedna asxaabtii halkaasu u tiraabuu u dhawaaqay wuxuu idhi war tukanaysa ee xaggaa iyo baytulmuqadas u sii jeedow nebigii baan la soo tukaday iminkoon ka soo carraabay calayhi salaatu wasalaam waxa loo bedelay kacbadii ogaada oo xaggaa eh, qibladii xaggaa kacbada loo jeedi xaggaa ka soo jeedsadoo la socda anigu iminka hawd baan u tukannay buui iminka midhkaa waan idinku kordhiyey buui ragow dadkii tukanayay asxaabtu way wada yaqaaneen wax beena iskumay tuhmaynin iyo hallayntoona sidaa darteed bay asxaabtii iyagoo salaadii ku jira ayay mar qura intay iskala fireeyeen bay xaggaa u jeedsadeen hawd xaggii waqooyina way ka soo jeedsadeen baytulmuqadas way ka soo jeedsadeen kacbadiibay u jeedsadeen masjidkaasi qubaab u ahaa waa la yidhaahdaa masjidulqiblatayn buu haro waa la yidhaahdaa oo iminka masjidulqiblatayn dee meelaha la booqduu ka yahay marka had jeer masaaraadka diiniga dadka xujaata iyo ay tagaan madiina oo laba meelood baa meelina waa qibladii oo dhinacan hawd meel dhinaca waqooyi ana waxbay ku qoreen halkanay ahaan jirtay qibladii berigii loo tukan jiray baytulmuqadas darteed iminka looma tukan kara xaggaasaa loo tukanay qoraal noocaasa bay ku sameeyeen marka culimmadu waxay leeyihiin sababta halkaa qiblatayn masjidkaa loogu bixiyey salaad qura masaajida kale isaga wuxuu kaga duwan yahay salaad keliya ayaa laba qiblo asxaabtu ay u kala tukadeen marka masjidulqiblatayn saasa isaga loogu magacaabay laakiin laba qiblo imika uu leeyahay ma jirtee mixraabku dhinacuunbu kaga yaala waaya taasi waxay tusinaysaa kolkaa asxaabta nebigu ridwaanullaahi calayhim sida ay ugu heellanaayeen ee ay ugu diyaarsanaayeen inay amarka ilaahay fuliyaan biasraci waqtin mumkin sida ugu degdeg iyo dhaqsa badan sidii ciidan la ciyaarsiinayay mar qura sida ay soo kala fireeyeen iyagii xaggaa isusu jeedo dabeetana xaggaasay imaam noqday dee dhibkuma laha inuu kii u dambeeye imaam noqdo kii ugu horeeye imaamka ahaana xagga dambe kaga xidho ilawada imaambaaano ragga waxooda garanaya ahaayeen wax lala yaaba maaha taas Ehm, marka halka yuhuuddani waxaanoo lafi iyo dowraana iyo meeraysi ay wadaan asxaabtuna waa kuwa ah saasay helaan wax laga qaadanaya qofka muslimka ah ee la garanayo ee looga qaateenka ah inaan la odhanaynin cidi ha soo raacdo hadalkiisu ha la lamaaneeye keligii la qaadan karo warkiisa yuctabar khabaru laaxaad cidda caadilka ahi keligii warkay warisa waa qaadanayna sida asxaabtuba ay uga qaateen markuu ninkaasi la hadlay uu yidhi qibladii waa la bedelay waaya marka arinta qibladu sidaasay ahayd aayaadkan faraha badanina way ka waramayaan waxa ay arintani ahayd saad u arki doonto in fara badan baa ilaahay uu kusoo celcelinaya wuxua naskigii ugu horeeyey nasakhaadii wax ee la nasakhay xukun hore kii ugu horreeyey buu ahaa ee dhacay islaamka dhexdiisa sidaa bay kuwii dulliga ahaa gaalada ahana isku dayen ka faa'idaystaan muslimiintana ilaahay uu aad ugu soo celceliyey si ay arrinkan laabta uga qaataan oo ugu dhaadhaco kolkaasaa ilaahay waxau ihi sayaquulu sufahaau min annaas dadka kuwoodii sufahada ahaabaa waxay odhanayaan iyagoo idin duraya diinta wax ka sheegaya isku dayaya inay meelo ka faa'iidaystaan maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha war bal qiblada u jeedeen maxaa ka soo jeediya arrinkoodu nimanka hadduu caadi yahay oo diintoodu mid degan ay tahay qiblay u tukanayeenoo xaggaa iyo baytulmuqadas ba ahayde bal maxaa soo jeediyey inay halkoodii hore ku daystaan asufahaa waa kuwee sufahadu dee waa qofkaan aqoonyahaan ahayn waa qofka aan indheergarad ahayn waa qofka indhakugaraadlaha ee weliba dee isyeelyeelna u heliyo marka mushrikiintii waa lagu fasiray carbeed munaafiqiintii waa lagu fasiray yuhuuddii iyo ahlu kitaabkii madiinana waa lagu fasiray waxay isugu soo biyashubanaysaa safiiha iyo caqlilaawuhu waa iimaanlaawe aqoon-yahanba ma ahaba qof aan iimaan lahayn aqoon-yahanba maaha hadduu aqoon yahay dee aqoontiisu iimaanbay siin lahayd oo wuxuu ku garan lahaa ilaahay weynaa subxaana iyo xaqa uu leeyahay saa baa ilaahay gaalada saddexda qolaba sufahaa buu ku sheegay kuwani waxa ay yidhaahdeen dee naga waayo waa soo jeedsaday mushrikiintii markii la nebigii madiinuu kasoo tukanaya xaggan kacbad usoo tukaday tee ka cararay maxaa kusoo jeediyebadha waabuu ka tegaybe sowkii ka qaxay kuwa yuhuudduna waxay idhaahdeen waa kaa nimuu yahay buu u dhurtay bay idhahdeen yahay <laughs> waa kaa xaggii tolkii ayuu u jeedsaday bay idhaahdeen nin waxaynu moodaynaa caadiya ah, xaggii tolkii buu ujeedsaday munaafiqiintiina dee iyaguna labadaasunbay udhaxeeyaane iyaguna taasoo kale yidhaahdeen waaya maxaa soo jeediyadu waa caynkaaso hadalka ay yidhaahdeenna waa hadallo noocaasahoo durid ah diinta ilaahay ay durayaan shalay sidanuu yeelay maantana sidanuu yeelayaa arrinkiisu ma sugna waa naskhigiioo ay diidanyihin qul lilaahi almashriqu waalmaqrib adiguna saa ugu jawaab bar iyo ilaahay baa leh waxa weeyaan wakhtiga iyo goobta iyo meeshu ma aha ta muhimadda leh arrinta muhimadda leh waa amarka ilaahay daacatullaahi fii ma amar wuxuu ilaahay faray oo laga gudoonto ta miisaanka iyo muhimadani waa taa weeye sidaa daraaddeed ayaa hadii meel ilaahay uu dadka u cayimo meeshaasunbaa muhiima meeshaasaa amran meeshaasaa iimaanku ku jira in qofku saa u fahmo weye bari galbeed waxaan leey koonfur iyo waqooyi haddii halkaa laga yimidoo halkan loo jahaystay meesha muhiimkaahay ee amrani waa halkuu ilaahay amro halka qiimaali waa halkuu ilaahay amro lidalik ayaa cumar بن khadaab radi allaahu canh waxa uu dhunkaday dhagaxan madoobe xajarul aswadka la idhaado ayuu dhunkaday markaasaa wuxuu lahaa dhagaxow waanago inaad dhagax tahay acrif wa aclam annaka xajarun laa tanfacu walaa tadur walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yuqabiluk maa qabaltu waanago inaad dhagax tahay dhibna aan lahayn haddii aanan arag nebi muxamed oo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen halkaa ilaahay rasuulkiisu ay nagu amreen ayaannu u heellannahay ilaahay rasuulkiisaannu adeecaynaa amarkaasaa la tixgelinaya sidaas weeye waa kaa ilaahay cilleeye yidhi yahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ciduu doono ji toosan buu ku hanuuneeya toosan bay ahayd kolkii loo jeedsanayay kolkii tan loo soo jeedsadayna taasaa ji toosana halkuu ilaahay tilmaamaa tilmaaman taa ogaadabaa ilaahw ummaddanaa ilaahay uu ka hadlay ummadan islaamka ah iyo waxyaabahay ummadaha kale kaga duwan tahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasaaa ummatan wasaaa ummaddanuu ilaahay la hadlaya ummadda waa laba qaybood ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummatu dacwa ummadda dacwadda loo fidinayo baaqu uu ku jahaysan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu soo diray gaal iyo islaamba kuwaasi way leeyihin qur-aanku markuu la hadlayana yaa ayuha nnaas ayuu idhahdaa yaa ayuha nnaas dadow waa ummatu dacwa ummadda qaybta kalena waa ummat lijaaba ayaa la yidhaahdaa markuu qur la hadlayo yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiintaa ah ayaa ilaahay ugu yeedhaa kuwa haddaba halkan ilaahay ku ammaanay sifaadkan lihi waa kuwe ma ummatu dacwaba mise waa ummat lijaaba ila labadii tilmaamood oo adiga haystee waa ummat lijaaba ummada astaamahan iyo tilmaamahan le waa kuwii gudoontay ilaahay rasuulka ka qaatay wixii xaggooda ka yimiye waxyaha wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhexdhexaada marka kadalik dee kaafu tashbiih baa meesha yaalla sidaa qibladiinu ay u noqotay mid dhexdhexaada oo ujeesashadeedu ay u noqotay mid ilaahay lagu aqbalay iyaduna dhul ahaanba ay u tahay idinkuna dhexdhexaad baati daahirkeeda marka leego dee diraasada wakhtigan dambe juquraafi ahaan la sameeyeyna dhulka inta qalalan kacbadu waxa ay u tahay baaba la ydhaadaaba dhexdhexaad inta biyaha maaha laakiin inta qalalan marka la eego iyadaaba dhexdhexaadaba waaya istaraatiijiyadda ilaahay ummadan uu siiyeyba halkan uu ku tilmaamaya adduuniya aakhiraba xuduntii caalamka haystaa waa taa meesha mushkiladda bariga dhexe lagu sheegayay eeryada la ysku laynayo istaraatiijiyadii qiimo iyo muhiimada ay leedahay daraaddeed baa la isugu haysta xaqiiqatan oo maaratay halka ilaahay ummaddan uu dooray aqlabiyadooda wasatan shayun wasat waa shay dhexdhexaada ah oo aan xadgudubna lahayn gabodfalna lahayn arrintaasi waxay ka turjumaysaa cadaalad kefadu goorma ayaa la odhan karaa waa wasat kafada wax lagu miisa bahashan labadan kafadoode miisaanku ka koobanyi goormaa la odhan karaa waa dhexdhexaad soo irbadku markuu figta ku taagan yahi labada kafadoodna ay siman ayaa la odhanaya irbadkaa yareen miisaanka ishaaraya bartii bartanku ku toosanyay baa laydhaa marka wasadnimada iyo dhexdhexaadnimadu waxa ay ka turjumaysaa cadaalad xadgudubna ma jiro gaboodfalna ma jiro ummaddan sida laga doonayo sifaadkeeda ayaa saas ummadaha qaarkood saynu xalayta soo marayna xagga caqiidada way xadgudbeen oo wax walba ilaah ka dhigeen qaarna xagga caqiidada gabadfal bay sameeyeenoo ilaahba way dafireen ummadani ilaah way qirsanyin laakiin allah ayay u qirsanyin waa wasatiya dhexdhexaadnimo oo xagga manhajka ayaa la xidhiidhaa manhajka iyo shayga ay rumaysan yihin iyo muctaqadkooda iyo adduun iyo aakhirada aakhirana u shaqaysanayaan adduunyadana way u shaqaysanayaan jidhku xaqa uu leeyahay bay siinayaan ruuxduna xaqa ay leedahay nimanka yahuudda ah waxa lagu tilmaamaa inay yihiin niman maadiyiina kitaabkii ilaahay ay fahmayaan oo u cadbay tuureen cilmigiiyo ay hayaan baanay ku faleen waxa ay raaceen xuduuda nafsi washahawaad oo jidhkooda ayay ka dhergiyeen wixii u baahan yahay waxay ku dadaaleen ishbaac alkhariisa in jidhka laga fuudh nimanka kale nasaarada la odhan jirayna sidaa quraanku u tilmaamay warahbaaniyatan ibtadacuuha iyaguna waxay idhaahdeen ruuxdaynu tixgelinaynaa jidhka waxba u raaxayn mayno muhimadna siin mayno jidhku ha iska rafaadsanaado ha uskagaysnaado ha aradnaado ha dhibaatoode ruuxduunbaynu u cibaadaysanaynaa qur-aanku jidhkana xaqiisuu siiye ama diintu e, ruuxdana xaqeediibaalsi sidoo kale qolo waa kuwaasoo adduunyadiiba ku midsadeen qolana waxay idhahdeen mee bahasha aan ka saahidnoo aakhira uun intaynu qalwad yar galno aan arrinka aakhira unu jahaysano ummaddu adduun iyo aakhiro labadaba sidaasay isugu wadaan ummatan wasatan waa ummad dhan walba sida dhexdhexaadka ah ayay marayaan waayo qur-aankoodii baa ilaahay waxa uu ku sifeeyey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam arrin walba sida toosnida badan qofkaa ah haddaba wasadka lagu tilmaamayo waa ka cadaaladda leh war hadday ummaddani noqotay ummadda cadaaladii lahaa u qiray litakuunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida idinkuna dadka idin markhaatiyaal ku noqonaysaan nebiguna idinku markhaati idinku noqonaya rasuulku sal allahu calayhi wasalam markhaatigaas adduunyada saasay markhaati ugu yihin oo had iyo waxa laga dhagaysanayaa markhaatiga sida sharcigeenna shardiga ah, qofka caadilka ah. ilaahay baa muxuu yidhi wa ashhiduu daway cadlin minkum cid cadaalad lahoo wasada markhaati ka dhigta wixii markhaatiya ah, adduunyada hadduu qof dhinto oo dadkaa wanaagsana muuminiinta ah u markhaati inuu ahlu janno yahay ilaahay waa aqbalaya hadduu ahlu naar ay u markhaati kacaanna dadkaa ilaahay waa aqbalaya waa ka nebigu lahaa antum shuhadaau llahi fi lard ilaahay dhulkan markhaati uga aho markhaatiyaal ilaahay dhulka joogaatihi maalinta qiyaamaha nabi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam axaadiidta saxiixa ah, marka ay ambiyadu iyo ummadahooda ilaahay uu keeno fagaaraha weyn ee waxaan isku soo murugsanayo dadkan adduunyadii soo murmaya lagu xisaabinayo su baa ilaahay weydiinayaa nebi nuux iyo ambiyadii ka dambaysa waxa la leeyahy ummaddan ma gaadhsiiseen kutubtiiyo diintii haa ummadii hayma idin soo gaadhsiiyey nebi nuux iyo ambiyadii ka dambaysa waxay leeyihin maa jaa'anaa min nadiir wax alla wax rasuulahoo noo yimoo noo digay ma jiro nagtay xarfinayaan miimka ka qabsa soomaad ma arag iyo ma ogin iyo maya halkaasay marayaan dabeedna ilaahay wuxuu leeya idiin markhaatiya waxa ay ambiyadii leeyihiin nebi muxamed iyo ummadiisa ummadii iyo ayaa markhaati u noqonaya su baa la weydiinayaa ummad ilaa ummadahan maydaan soo gaadhine xagee ka ogaateen inuu nebigani ummadiisii gaadhsiiyey nabi maxamed baa noo sheegay quraankii baa noo sheegay saasaanu ku rumaysanay ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa iyo kalaamkii rasuulka ayaanu rumaysanay halkaasaa lagu xukumayaa oo markhaatiga ummadaasi ay u fureen nebiga ay ku fureen ummadaha halkaasaa maxkamadda lagu xukumaya nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam isagiiyo ummaddiisa marka ay noqotona isaga cid kale la sii weydiin maayo markhaatigiisa cidda uu markhaati furo waa isagay la safanaysaa cidda uu ku markhaati furaana haadow salaam xagga naartaa loo diraya wanacuudu billahi min dalik marka sidaas weeye adduun iyo aakhiraba wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha kamaanaan dhigin qibladii aad u tukanaysa baytulmuqadaska soo jeedinteedaa waxaanu sabab u ahaa ilaa linaclama man yatabicu rasuul si aannu u ogaanno cidda nebiga raacaysa ay uga muuqata ayo miman yanqalibu calaa caqibayhi balka nabiga raacaya iyo ka diidaya ee murtad noqonaya si ay u kala baxaan marka halkaa waxaad aragtay xikmadda ilaahay waxay keentay ee loo naskhiye xukumkii hore loo bedelay dadku way isku duuban yihiine inay kala baxaan ku iimaanku ka dhab kale waanay kala baxeenba qibladii aad u tukanays raacidda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa diin ah raacida rasuulka ilaahay ummadda uu kaga raalli noqonaya raacidda rasuulkaa la inagu addoonsaday shay walba muxuu nebi maxamed yeelay muxuu raacay mxuu siduu u camal falay saasa alla laakiin wuu ka markhaati fura wuxuu uhi wain kaanat lakabiiratan ilaa cala aladiina hada allah way weyn tahay jeedinta qibladu ilaa kuwa ilaahay hanuuniyey mooyaane kuwa ilaahay hanuuniye way ku fudud oo dee wuxuuna eegayaan rasuulku kolba dhanka uu u jeedsado aayaddu dhanka ay u dhaqaajiso facla raasi walcayn marka cidda ilaahay hanuuniyo way u sahlanta waa kuwa iyagoo tukanaya isbedelay kii kale way ku weynt fuqahada waxay idhahdaan qaacido mufaaraqat lmaluufi mashaqa bay dhahdeen mufaaraqat lma'luufi mashaqatun hadduu qofku shay meel la qabsado muddo ka fujintiisu way adagta oo mar hadduu meel joogteeyo saasaa ilahay uga markhaatay intanna jawaab noqotay tashuushay keeneen gaaladuba ilaahay ka jawaabo waxau ihi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum sida axaadiidta saxiixa ee fasirayso intaasi sababta ay lahayd markii jahayntaasi dhacda kacbada loo soo jeedsaday ayay yidhaahdeen la garay yuhuuddii baa tidhi oo baa yidhi oo baa yidhi warba la garay inta noole waa kuwanoo xagganay u soo jeedsadeen intii dhimatay iyaga oo xaggaa baytulmuqadas u jeesanaya muslimiinta ka mid ahaa dee masalaad baa ka salaadiba kama ansixin bay ilaahay baa ka jawaabo waxa uu yidhi ilaahay ma ahaanin liyudiica mid luminaya iimaanakum ay salaatakum salaad iimaankaas waa salaad salaad baa lagu fasiraya sida mufasiriintu ay marayaan ilaahay salaadiinni lumin maayo intiinna nooli salaaddaa baytulmuqadas u tukateen way idiin tirsantay intii dhimatay salaaday halkaa u tukadeen way u tirsan tahay ilahay baa ka jawaabay subxaana marka salaadana waxa iimaan loogu magacaabay dee iimaan aan salaad lahayn dee iimaan buu noqonaya waa imaanyuukaasi <laughs> iimaan aan salaad lahayn iimaan lama idhaahdo de waa iska sheegasha uun oo qofku afkii uu ka sheegay ile iimaankii waa inuu midho yeesho marka midho ka soo baxayba haddaanu lahayn dee geed qalala buu noqday saa baa culimmada in fara badan oo ka ay ku tegeen iyo dee badan oo sheegaysa inaanu qofkaasi iimaanba lahayn owgaadi qofku tukayaaba intee oo jeer buu ashahaadanaya intaasoo jeer buu ku celcelinaya salaada dhexdeeda ee iyo tawxiid iimaanku salaadu ku kobca sidaa darteed baa iyo salaadii oon kala dhammaanayn ayaa iimaan ilaahay ugu tilmaamay xikmadda loogu dooray eray bixintaasaa kaas in allaha binnaasi la ra'uufu raxiim alla wuxuu idhi qad naraa waannu arkaynaabaa ilahaw taqalluba wajhig wejigaaga u gadgadoomaya fi samaa xagga kore ee kolba nebi maxamedow aad eegaysa adigoo waxyi filaya waan arkaabaa ilaha wi falanuwalliyannak waannu kuu jeedin doonaa oo aannu kuu jeedin qiblatan tardaaha qiblo aad ka raallitoo kacbadiya ayaannu ku jeedin doonnaae fa walli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shatra almasjid alxaraam masjidulxaraamka xaggiisa u jeedso laga bilaabo wakhtiga aayaddani soo degto waa adigu gaar ahaan nebi maxamedow waxayumaa kuntum meel kasta oo joogtaan haddaa muslimiinta tihiin iyo had waloo joogtaanba fawalluu wujuuhakum wejiyaashiinna waxaa u jeedisaan shatrahu ay jihata xagga kacbada u jeediya iyo baytullahi alxaraam wa ina aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey yahuudi iyo nasaaraba layaclamuuna waxay garanayaan annahu jeedintaasi alxaqu min rabbihim amarka ilaahay ka yimee xaggaa laydiin jeediye xaq ilaahay xaggiisaa inuu yihi annahu alxaqu min rabbi ilaahay xaq ka yimi yahay way og yihiinoo kutubtoodaaba sii sheegaysa wama allaahu ilaahay muu ahaanin biqaafilin camaa yacmaluun waxay samaynayaan mid ka warla ilaahay ma ahaanin walain atayta haddaad ula timaaddo nebi maxamedow alladiina uutuu lkitaab kuwa kutubta la siiyey bikulli aayat aayad walba hadaad u keento oo si walba ula hadlaysa maa tabicuu qiblatak qibladaada ma raacayaan may raaceen qibladaada wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin qiblatahum qibladooda adiguna ma raacaysidoo ilaahay ma khilaafays wamaa bacduhum iyaga barhkood may ahaanin bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin kuwa kale qibladooda oo yuhuud iyo nasaarina isku qiblo noqon maayaan mid waliba dee halkiisaas u jeedaa walain itabacta haddaad raacda haddaba ahwaa'ahum rabitaankooda ilaa wixii aan ilaahay lagu adeecayn waa rabitaanune min bacdi maa ka shaygii kuu yimi dabadi oo min alcilmi cilmigii kuu yimi ilaahay xaggiisa kaaga yimi haddaad ka baydhaad iyaga raacdo innaka adugu idan wakhtiga ah la min aaalimiin kuwa dulmifalayaasha ah baad ku biiraysa ka feejigno weye intaa hore waxay ahayd kasii warramidii ilaahay uu kasii warramay inuu jeedin doono nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiblada hore kasoo jeedin doono yaa waxay odhan doonaan dabeetana aayaddanna waxa ay sheegtay rabitaankii rasuulka sala allahu calayh iyo sidii uu jeclaa inuu ilaahay u aqbalay qibladii uu jeclaysanayay inuu ilaahay u jeediyey wakhtiga aayaddani ay soo degtay qolyoafaryoafartan laga bilaabana in qiblada loo jeesanaya ay tahay kacbada markaas ilaaha wuxuu i waxaan arkayaa wejigaaga gadgadoomaya fi samaa taqaluba wajhika fi samaa nebigu kolba xagga koru eegaya waxyigii ilaahay inuu u yimaado oo aayaad lagu soo dajiyo oo malagii safiirkaa ah, malakul jibriil uu yimaado isaga oo soo jeedinayo kacbada u soo jeedinaya taasu filay oo waxa uu hayey wuxuu rajadaasuu qabay falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha qibla aad ka raallitay baan kuu jeedin doonaa waana loo jeediyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waan kuu jeedin doonaa qibla aad ka raallitood jecesha kolkaasaa dabeedna ilaahay uhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam haddaba masjidulxaraamka dhinaciisa u jeedso ummaddana ilaahay wuu la hadloo waxayumaa kuntum fawallu wujuuhakum shadra halkaasay ku joogtaa halkaa intaasaa naasikha oo nasakhday xukumkii hore ee jiray waxaa nasakhday wejigaaga halkaa u jeedi ummad yahay wejiyaashiina halkaa u jeediya intaasibaa waxa ay noqotay qibladii macnaa salaadda markaynu tukanayno inaynu qiblada qaabilaa iyadoo laga la daliishanaya aayadda ah waxay noqotay shardan min shuruudi salaa shardi ka mid ah shuruudda salaada kam hiya shuruud salaa shuruudda salaadee laysla waafaqsan yahay dee inuu qof walo tukanayaaba ogaada weeye waa shan shardi shan shardi macruufa weeyaan oo uu yahay kani kani waa mid in qiblada la qaabilo waa shardi sunno iyo faralba lala qaabilo in qofku dharkiisu uu nadiif yahay iyo meesha uu tukanayo jidhkiisu inuu weyselaan iyo jinaabo iyo xaydkiiyo waxaa ka nadiif yahay inuu wakhtigii galo salaadba wakhtigeeda la tukadaa iyo ku dardee u dambeeyana wa satru lcawra iyo in cawrada la asduro yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid shantaas shardi buu shardiga noqday saddex jeer baa laga fudaydiyey ummadda qiblada oo ay ka jeedsan karaan qiblada saddexdaa jeer mar waxa weeye marka uu qofku salaad sunna a ah tukanayo ee safar uu ku jiro gaadiidkiisu hadduu diyaarad fuushan yahay hadduu markab fuushan yahayda dhanka uu u jeedo ayuu salaadaa sunnaha ah u xidhan karayaa siduu nebiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka labaad waa markuu asqoobo hadduu asqoobo dee qibladii u maleeyo ayuunbuu u tukan doonaa soona celin maayo marka saddexaadna waa goorma xiina albas marka rag lays helo ee xabadi dhacayso ee la haleeliba waayo qibladii ama dee cadowgaba fursaduu kaa helayo hawdba dhankaa doontaba u sii jeedo meelaan qibladiiba ahaynoo halkaa adigoo dhufayska ku jiro meel kale u jeeda ayaad halkaana u tukanaysa labada cibaadaad isku wadaysa cibaadada jihaadka iyo cibaadada salaada cabsan maysidoo iska dayn maysid salaadeed saddexdaa jeer wixii aan ahayn in la ilaaliyo qibladii waa waajib weeye halkee loo jeedinayaa ma laabta ma wejiga ma dhan aayadda waxay tilmaamaysaa wejiga laabtiina bay la socotaayoo dee laab iyo weji way wada socdaan waa in loo jeediyo intaa habka loo qaabilayo maalan qofku haddii uu baytullaahi alxaraamka taagan yihi masjidkan weyne ku wareegsan kacbada waa inuu laabudda an yata'akada min altawajuhi ila alkacba waa inuu kacbada qaabilaa intaa dee xariirta madoobe ay saaranta oo aanu baalmarin wakhtiyada xajkiiyo cumradiiee lagu jiraa saxmadu ay badato dadka qaarkood baa marka xaggaa loo qalloociyo kacbadiioo sidan hortiisa ah u dhan maraaba kacbadii way u dhowdahay oo hortiisa w laakiin saxmada badatay daraaddeed qofkii waa la maroorinaya dhan kale u isaga jeesta dabcaama waxaad arkaysaa kacbadiina hortooda ay tahay oo in yar u jira dhan kalena isaga jeeda qoysiluun xagganaaba nafis leh xaggan isaga sii jeeso marka intaa madow xariirtu saaranta waa inu egtaa ilaa intii loo soo tukanaya waa agyimide haddii maka dhexdeeda uu joogana masjidka waa inuu ku hagaagaa haddii caalamka kale uu joogana waa tan waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrahu jihadiisa waa ka xadiidkula maa bayna almashriqi waalmaqhribi qibla inta bar iyo galbeed udhaxaysaa waxa ay tahay qiblo waa qolada ka soo tukanaysa xaggaa iyo innaga oo u tukanayna waqooyi intaa jihadaasoo dhammi eryadaasumaynu ku hagaagayna ilaahay wuxuu xusay subxaanahu watacaala arintan in ay sii ogaayeen nimankan diiday wa waina aladiina uutuu lkitaaba la yaclamuuna anahu lxaqu min rabbi inay xaq ilaahay xaggiisa ka yimi tahay ayay ogyihin oo rasuulka waxa ku jira ay towraad kusii hayeen wakhtiga hore wuxuu u tukan doonaa baytulmuqadas wakhtiga dambe waxa uu soo jeesanaya kacbada saasay ku hayeen halkan ilaahay wuu ka dayriyey nimanka rajadii laga qabay ka quusta wey waxba kuwana ku dabadaalina toddobiyo toban bilood iyo lixiyo toban biloodoo xaggaa u jeesanayseen qibladooda ahayd kol hadday idinku soo raaci waayeen go'aankoodii baa ilaha u dhiibay walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblatak aayad kasta daliil kasta mucjiso kasta haddaad u keento qibladaada ma raacayaan lagama yaaba inay kacbada u jeedsadaan yuhuudi wamaa anta bitaabicin qiblatom adiguna qibladooda ma raacaysa ilan gaaldii lagama dhagaysto qiyam iyo akhlaaq iyo diin in gaalu islaamku uu ka dhagaysto waa ayaan daro adiguna qibladooda ma raacays wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacdi iyaga barkoodna kuwa kale ma raacayaan yuhuudduna waxay u jeesanaysaa waqooyi dee nasaaraduna waa adiga arkay oo kaniisadoodan faraaraha leh dee barigaasay u jeeda oo iyaguna qibal almashriq bay u tukadaan barigay u tukanayaan marka qolo waa sax ilaahay bay ku adeecayaanoo dadka muslimiinta ah. labadan qolana way hallowsan yihin loo kala tegay adigu diin baad raacaysa iyaguna rabitaan bay raacayaan marka rabitaankooda ka hadh walain itabacta ahwaahum haddaad rabitaankooda raacda min bacdi maa jaa'aka min alcilmi innaka idan la min alaalimiin marka waa ima alcilmu wa ima aljahlu ima addiinu wa ima alhawaa marka cilmiga raac oo ha jahliga diinta raac waa hawadiiyo rabitaanka ha raacin saasaa lagu hanuuniyey qof kalo muslimaba saasiibaa markaa ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu faray oo uu ku addoonsaday waaya iyagoo amarkan fulinaya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim sanadii sagaalaad wufuuddii gaalada ahaydee kiristankahaydee nebiga u yimid sida wafdigii najraan oo kale nebigu reer yamaneed wafdi kiristana ahaayeen oo ilaa siddeetameeyo qof ah oo sababtooda ay ku soo degeen siddeetanka aayadooda u horreeyay suuratu alcimraan saynu arki doonno insha allahu markaa masjid ku nebigu ku qaabilay nimankaa oo niman boobabahoo doodaya oo horkacayba maaragtay ayaa kamid mid ahaa markii wakhtigii breyerskoodi iyo wixii ay tukanayeen uu gaadhay ayay xaggaa u safteen bariga ay yidhahdeen waarino wixii laysku gugujin jiray xagga aanu la jeesanno asxaabtii baa joojiya taas halkan lagama yaqaanee ama debadda ula baxa ama joojiya war iska daaya buurdee kol hadday marti yihiin waxba intaasi masaajidkeenna yeeli mayso inaga qaadi maysee ha aan iska sugnay aladiina aataynaahum buu kuwa aanu siinay alkitaaba kuwaannu kitaabkii towraad siinay yacrifuunahu way garanayaan nebi muxamed kamaa yacrifuuna abna'ahum siday namadooda u garanayaan wa inna fariiqan minhum koox ka mida ah culimmada yuhuudda layaktumuuna alxaq xaqay qarinayaan wahum yaclamuuna iyagoo garanaya alxaqu min rabbik xaqu ilaahaagubu ka yimaada xaggiisa falaa takuunanna ha noqonin qof yahow min almumtariina kuwa shakisan walikullin qolo walba waxaa u sugnaaday buu ilahay yidhi walikullin wijhatun qibla ayuu leeyahy qolo waliba qolo waliba jihay leedahay huwa isagu muwalliha u jeedsado qolo waliba jiha ay qaabishaabay leedahay fastabiqu u tartama aynamaa takuunuu meel kasta oo joogtaan ya'ti waxa idin keeni doona bikum idinka allaahu ilaahay baa idinsoo ururin jamiican idinkoo dhan meel kastaba joogo aakhira ilahay umbaa idinsoo doona ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara subxaanahu wa tacaala wa min xayu kharajta meel kastoood u baxda nebi maxamedo ama aad ka baxdo fawalli wajhak wejigaaga waxaad u jeedisaa shadra almasjid alxaraam masjidulxaraamka xaggiisa wainahu lalxaqu min rabbik waa xaq in la qaabilo masjidkaah wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluun ilaahayna kama war la'a waxaa samaynaysaan wa min xayu kharajta mar labaad baamar saddexaad baa lagugu celiye meeshii aad u baxdaba fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam masjidulxaraamka xaggiisa wejigaaga u sheediyo u tuko waxayumaa kuntum meel kastoo tihiin ummad yaha islaamkii fawalluu wejiyaashiina waxaa u jeedisaan shadrahu xaggaa iyo baytullaahi alxaraamka iyo kacbada lianlaa yakuuna si aanu noqonin linnaasi dadka calaykum xuja si aanay dadku wax daliilada idinku helin iyo barbarsiiyo ila aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey oo minhum dadka ka mida mooyaane kuwaasi mar walba inay wax idinka sheegaan dayn maayaan falaa takhshawhum ha ka cabsanina aniga iga cabsada buu ilahay dicaayadda gaalada ka cabsanina waliyutima nicmatii calaykum si aan nicmadayda idinku dhammaystiro ayaan halkaa idinku jeediyey walacallakum tahtaduuna iyo si aa u hanuuntaan wuxuu ka warramayaa subxaanahu wa tacaala xaqaa'iq iyo asraar iyo arrimo ku qarsoon nimanka ahlukitaabka ah wuu ka soo warramay rabbi inay og yihiin qiblada ujeedsashada uu nebigu u jeedsaday kacbada inay xaqti rasuululaahi muxamed sal allahu calayh wasalam rasuulkii la sugayey ee astaamihiisa lahaa way og yihiin iyadana aladiina ah, ataynaahum alkitaab waa kuwii kutubta la siiyey towraad iyo injiil yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum nebi maxamed waxay u garanayaan siday inamadooda u garanayaan ilahay baa asraarta yaqaan subxaanahu yaclamu khaainata lacyuni wamaa tukhfi suduur wuu ogyihi inan xataa ilaahay ma odhan leanna dadku isku si uma eegtaan inankiiyo inanta ah, sida iska macruufee dabeecadda basharku ay iska tahay inanka isagaa wadwato oo astaamihiisa iyo malaamixiisa iyo hayntiisa iyo aad ugu badantay inantaaba laga yaabaa inay hooyadeed in badan hayso oonu aadba u inan baa ilaahay uu sheegay subxaana inamadooda sida u yaqaanaan bay nebi maxamed u garanayaan wasadaqa allah waxaa ka markhaati furay nin caalim ahaa oo culimmadii ka ahaa yuhuudda to'o astaamihiisa iyo malaamixiisa iyo hayntiisa iyo aad ugu badantay inantaoda laga yaabo inay hooyadeed in badan hayso oona aadba u egeeginba inan baa ilahay uu sheegay subxaana inamadooda sida u yaqaanaan bay nebi maxamed u garanayaan wasadaqa allah waxaa ka markhaati furay nin caalim ahaa oo culimadii kamid ahaa yuhuudda wakhtigii dambena islaamo culimadii kamid mid noqday islaamka asxaabta cabdilaahi bnu salaam baa la odhanayay radia allaahu canhu cumar bin khadaab baa arrintan uga warramay wuxuu idhi sidaa qur-aanku uu sheegay inankayga waxaan ka aqaanaa nebi maxamed allaha ku barakeeya cabdilaahi ow siday taasi ku bal ka warran buuhi taa ka faallood wuxuu idhi inankayga dee inuu inankaygii yahay islaantayda ii sheegtay buui islaantan qoyskayaga ayaa iiga warrantay buui dee waana bani aadama wax waliba wuu ka dhici karaa buuhi iyada laakiin inuu nabi maxamed rasuulkii ilaahay yahay sal allahu calayhi wasalam qur-aan baa ku soo degay ilaahay baa kutubtiisii kaga waramay marka ilaahii xaqaa'iqa ka waramay xaqa ahaa ee xaqa sheegayay ayaa iga warramayo taasi shaki ma laha buui marka inankayga waxaan ka aqaanaa rasuulkaan uga anqoon badnahay saasuga marhaati furay waaya waina fariiqan minhum la yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun in badanoo yuhuudda ka midii waa koox ka midii xaqii bay qarinayaan xaqu waa qiblada xaqu waa qur-aanka waa rasuulka sal allahu calayhi wasalam alxaqu min rabbi war ciddii xaq doonaysaa xaq meel kale lagama helo xaq meel kale laguma iibiyo xaq cid kale ma bixiso xaq ma eh, keeno mid iska sheegtay alxaqu axaqu an yutabac alxaqu min rabbik falaa takuunanna min almumtariin hashakiin ummadahan caalamka ku nool dee aayaadka horeba say soo xuseen ilahay wuxuui walikulli wijhatin huwa walikullin wijhatun huwa muwalliha qolo waliba meelay u jeedsataabay leedahay laakiin dee dadku isku duubnaan maaye fastabiqu lkhayraat wixii khayrawnu tartama xagga khayr kale ka u dheereeyuunbaa wijhadiisa iyo qibladiisa ilahay uu tirinaya ka xagga khayr kale u dheereeyaa waa ka qibladu ilaahay cayime u jeedsaday waxaa kaloo culimmadu ay ku macneeyeen kullin mid kastaoo muslimiinta ka midoo caalamka jooga wijhatun buu leeyahay jiho huwa muwalliiha wuu u soo jeedsanayo dee muslimiinta caalamka ku nooli ma isku dhan u jeedsadaan macnaha marka laega xagga jiha ahaan qola hawd bay ujeedaa qola galbeed bay ujeedaa qola waqooyi bay ujeedaa jihooyinka afarta qolo waliba dhanbay kaga soo jeedsanaysaa kacbada marka qolo waliba dhinacay u jeedsataabay leedahay oo huwa muwaliha u jeedsanayo oo kacbadii uu ku soo aadayo qolo waliba meelay kacbada kaga soo jeedsataabay leedahay fastabiqul khayraat khayrka u tartaba oo ilaahay idiin cayimay dhankaa doontaan kaga soo jeedsada dhankaa doonta halka loo jahaysanaya waa kacbada meeshaa doontaan kaga soo jeedsada wijha huwa muwaliha huwa muwallahana waa jirtaa waa qira huwa muwallaaha loo jeedinayo aynamaa takuunuu yati bikum ullahu jamiican meel kasta oo u jeedsataanba ilaahay qiyaamaha uu idinsoo ururin doonaa ilahay baa waxwalba kala macnaheedu waxa weeyaan addoommuhu siday u socdaan ifkastay u joogaan dee saa lagaga tegi maayo safar bay gelayaanoo xisaab baa loo dhigayaa keebaa ilaahay adeeco ka tala qaatay intuu ifkii joogay keebaa se ilaahay ku gacan saydhoo diiday marka ilaahay bay idin wada hor iman doontaane soo camalfala ilaahay baa idin kala marhaati furi subxaana ilaahay baana idinkala xisaabin marka waynu soo marnay mar hore oo ilaahay yidhi waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra laba jeeroo dambena waa kan ilaahay ku soo celiyey waxayu wa min xayu kharajta fawalli wajhak laba jeer baa ilahay kusoo celiyey iyo markii hore saddex ku celcelinta xikmadda ku jirta markay culimmadu ka hadlayaan saddex qowl ayay sheegeen midi waxa weeyaan arrintani maadaamuu ahaa naskhigii ugu horeeyey nasakhaaddii ugu horreeya wax la nasakhay waxay mudan tahay ilaa inta ay dadka ku degayso in lagu celceliyo qaacidaa waxay odhanaysaa maa takarara taqarara maa takarara taqarara shayga lagu celceliyaabaa sugma marka si aanay u sheegidani dadka safmar ugu noqon waa loogu celcelinaya oo loogu celiyey oo loogu celiyey casharka lagugu celceliyo aad baad u qaybaysa wixii lagugu celceliyaa wuxuu sheegayaa arrin muhiimo adag inuu yahay oo qibladaasi sahlanayn oo dadku ikhtiyaar ay u leeyiin inay ka baydhaan aanay ahayn saddexda jeeree la soo celiya macnahaasi waa ku jiraabaa lay waxa labaadoo culimadu ay sheegeen dadkaa kala duwan sa hore u soo sheegnay qolada hore layidhi kacbada qaabilo waa dadka kacbada arkaya masjidka fadhiya qoladan labaad ee aayadda sagaal iyo afartan lagula oo qolada maka joogta qoladan aayadda boqol iyo konton waa qolada caalamka kala joogta waxa saddexaadoo lagu fasiray mar waloo ilaahay uu yidhi halkaa qaabilaba shayga ku xidhiidhsan bal eeg mid waliba macno dheeraadu wataa markii u horreeyey ilaahay waxa uu tilmaamay subxaana dalabkii nebigoo la aqbalay inay ti falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha dalabkiibaa laga aqbalay marka labaad waxaa ku xiga wa innahu lalxaqu min rabbik xaqnimadiisaa la caddeeyey marka saddexaad bal eeg ilaahay wuxuu idhi lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja si dadku aanay idinka gar helin mar walba oo la soo celiyeyba halkaa ujeedsada la yidhiba waxa lagu sii sababeeye ku xidhiidhsan baa shay ah dalabkaagii waa la aqbalay shaygani waa shay xaqaho ilaahay idiin sheegay marka saddexaad cid idinka xujo helaysaa ma jiree dad mustaqiiliina baad tihiine oo dowra tabaciya idinku cid ma daba socotaane cid idin wax idinka sheegta ha u joojinina oo dicaayaddooda ka cabsanina waa nicmo ilaahay u idin saddexda lagu sababeeyaa sii kala duwan saasaa ilaahay ui subxaana waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrahu lianlaa yakuuna linaasi calaykum xujatun si aan cidina idinka garhelin sidee looga garheli karaa nin tilmaantii ilaahay qaata ilaahay nin ka tala qaatay oo daliilkiisii haysta oo leh aayaddaasaa shaygaa ii sheegtay oo rasuulkaygii baan ku raacay mid kastaoo wax sheegaya mid kastaoo wax dicaadeeya dee kama dhagaysanayo waa kaa ilaahay uhi falaa takhshawhum wakhshawnii waar waxba ka cabsanina aniga iga cabsada war gaalku wuxuu sheegaya waxba ha war dicaayadooda dhegta hawdhigina waliyutima nicmatii calaykum walacalakum tahtaduun nicmaa ilahay u sheegay macnaa nicmada u weyni waxa weeye diin nicmada u waa hanuunka ilaahay waxau ihi kamaa arsalnaa fiikum halkan bay ku xidhantahy marka waliyutim qibladaa waxaan dad yahow idinku jeediyey oo aan idin idhi cidna qibladooda ha raacine qibladaasa ahlulislaamka haddaad tihiin leedihiine qibladaa ujeedsada waxaan idiin idhi waliutima nicmatii calaykum si aan nicmadayda idinku dhammaystiraynu soo hayna aayadda ayaa u dambaysa o nicmadaydaan idin dhammaystirayaa kama arsalnaa fiikum rasuulan sidan dee rasuulba idinku soo diray nicmadan qibladu waxay la mid tahay maxay risaalada kama arsalnaa fiikum rasuulan si aan rasuul idinku soo dirnay dhexdiina idinka soo saarnay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mida ah. waa nebi muxamed rasuulkaasoo yatluu calaykum aayaatina idinku dul ahriyaya aayadaha iyagabaa ilaha wi waxyiga munasalkan keenay wayusakiikum idin nadiifinaya wayucallimukum ulkitaab qur'aanka idin baraya sida loo fahmayo idin sharxaya walxikma sunnihiisu idin baraya wayucallimukum wuxuu nebi maxamed idin barayaa maa shay lam takuunuu taclamuun aydaan aqoon waxaydaan aqoonu lahayn ayaa ilaahay uu idinku soo dhiibo ummadaha dheertihiin ilaahay wuxuui fadkuruunii aniga ee xusa keligay oo iga dambeeya adkurkum aniguna waan idin xusi doonaa oo kor baan idiin qaadi washkuruu lii igu mahaddaqa baa ilahay uhi nicmada diinta iyo risaaladaan idin siiyey walaa takfuruun haiga gaaloobina yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow istaciinuu waxa aa kaashataan oo garabsataan biasabri wasalaa sabirka iyo salaada ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu weheliyaa u garab taagan yahay kuwa sabra walaa taquuluu ha odhannina liman yuqtalu cidda lagu dilayo fii sabiili illaah jihaadka cidda ku dhimanaysa amwaatun amwaatun way dhinteen ha odhannina hadalkaa ha u quudhina bal axyaaun way nool yihiin walaakin laa tashcuruun waydaan garanayn habka ay nool yihiin nolosha halkan iyo taasaa kala duwan marka sidaasu isku xidhku yahay oo aljaaru wlmajruur laabudda an yatacalaqa bishayin imaa mutaqadim wa imaa mutaakhir sida cilmu naxwi macruuf ku ah haddii jaar iyo majruur la arko meeluu ku xidhmaa waa inuu jiro culimmadii hore fuqahadii soomaalida hore waxay odhan jireen xer iyo xaraf jaarba meel tacaluqla'aan ma qofkaasi arsaaqada ka cuno waa inuu ku tiirsan yala isagii ma shaqaysanaya wax baran karo waayo boodhinkiisa meeluu kala qabsado xarafkaa jaarna jaariya majruurka isaguna meeluu ku xidhmo waa helo qofka cilmu naxw garanaya waay marka sidaasay tihi sidoo kale haddii laga balaaqahaana tashbiih baa yaalla shay baa ilaahay u ekaysiiye shay kale u ekaysiiye marka macnaheedu waxa weye meesha nicmaa ka soo dhacdayoo ummaddii islaamka ilaahay jiho gaara buu sameeyeyoo aabbahood nebi ibraahim ay kaga dayanayaan iyo rusushii hore oo markaa halkaas nebi ibraahim u asaasayoo halkaa ahlulislaamka u cayiman ujeedintaas waa nicmo waa mid marka waliutima nicmati si aan nicmadayda idinku dhammaystiro kamaa fiikum rasuula minkum rasuulkaasoo minkum idinka idinka mida waa nebi moxamed rasuulkaasoo yatluu calaykum aayaatina idinku dul ahriyaya aayadaha iyagabaa ilaahwl waxyiga munasalkan keenay wa yusakiikum idin nadiifinaya wa yucallimukum lkitaab qur'aanka idin baraya sida loo fahmayo idiin sharxaya walxikma sunnihiisuu idin baraya wa yucallimukum wuxuu nebi moxamed idin barayaa maa shay lam takuunuu taclamuun aydaan aqoon waxaydaan aqoonu lahayn ayaa ilaahay uu idinku soo dhiibo ummadaha dheertihiin ilaahay wuxuu fadkuruunii aniga i xusa keligay oo iga dambeeya adkurkum aniguna waan idin xusi doonaa oo kor baan qaadi washkuruu lii igu mahadnaqabaa ilahay uhi nicmada diinta iyo risaaladaan idin siiyey walaa takfuruun ha iga gaaloobina yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow istaciinuu waxa aad kaashataan oo garabsataan bisabri wasalaa sabirka iyo salaada ina allaha maca asaabiriin ilaahay wuxuu weheliyaa uu garab taagan yahay kuwa sabra walaa taquuluu ha odhannina liman yuqtalu cidda lagu dilayo fii sabiili illaah jihaadka ku dhimanaysa amwaatun amwaatun way dhinteen ha odhanina hadalkaa ha u quudhina bal axyaaun way nool yihiin walaakin laa tashcuruun waydaan garanayn habka ay nool yihiin nolosha halkan iyo taasaa kala duwan marka sidaasuu isku xidhku yahay oo aljaaru waalmajruur laa budda an yatacallaqa bishayin imaa mutaqadim wa imaa mutaakhir sida cilmu naxwi macruuf ku ah hadii jaar iyo majruur la arko meeluu ku xidhmaa waa inuu jiro culimmadii hore fuqahadii soomaalida hore waxay odhan jireen xer iyo xaraf jaarba meel tacaluqla'aan ma joogaan bay idhaaheen xertu macnaha qofkaasi arsaaqada ka cuno waa inuu dee ku tiirsan yala isagii ma shaqaysanaya si wax u baran karo waayo boodhinkiisa meeluu kala qabsado xarafkaa jaarna jaariya majruurka isaguna meeluu ku xidhmo waa inuu helo qofka cilmu naxw garanaya waay marka sidaasay tihi sidoo kale haddii laga balaaqahaana tashbiih baa yaalla shay baa ilaahay u ekaysiiye shay kale u ekaysiiye marka macnaheedu waxa weye meesha nicmaa ka soo dhacdayoo ummaddii islaamka ilaahay jiho gaara buu sameeyeyoo aabbahood nebi ibraahim ay kaga dayanayaan iyo eh, rusushii hore oo markaa halkaas nebi ibraahim u asaasay oo ahlul islaamka u cayiman ujeedintaas waa nicmo waa mid marka waliyutima nicmati sidaan nicmadayda idinku dhammaystiro kamaa arsalnaa fiikum rasuulan minkum sidaan idinku soo diray rasuul idinka idinka mida idinka soo dhex saaray nicmada qiblada waxay la mid tahay maxay nicmada rasuulka waa laba nicmo lidaalik baa ummadda islaamka saddex oo firqadahooda kala duwani aanay ku safaadin oo aanay isku khilaafin baa jira waa saddexde laba halkan aynu ku haynaa qiblada iyo rasuulka sal allahu calayh wasalam iyo kasaxaadna waa kee alqur'aan qur kariimka ah qolo waliba waa daliishanaysaa firqadooda kala duwan oo de waa kuwa in badani lahaa xadiiska nebiga la qaadan maayo laakiin qur waa la qaadanaya inkastoo dee kuwa xadiiska diidayba ay maaragtay la radiyay ay baatil yihiin qibladana dee waa kuwaasoo waa wada jeesan mid laab garaacaya mid dhiig iska sii ilaa shiicadooda waataa qibladii loo wada jeesanaya lagu xajeeye la tegayo sidoo kale rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam iyadana dadka muslimiinta ah way iska waafaqsan yihiin sidaa darteed baa labadaa nicmo ilaahay uu isugu xidhay dhan kale marka laga eega gaalada laftigooduna way ka markhaati fureen ummadaasi saddexdaa arimood inta ay ku midaysan yihiin ma ka adkaan karna weyaan intay kitaabka qur-aanka haystaan ee u dhex yaallo intay meeshaa keliya u wada tukanayaan intay rasuulkaa qura ku wada salliyayaan calayhi salaatu wasalaam kama adkaan karayno saddex arrimoodoo aad u muhiima ah ayaa ka dhexeeya baydhah marka cibaadada ilaahay ay caabudayaan laga taga saddexda arrimoodba iyagoo ilaahay ku adeecaya saddexdaasay ina dheeryihin bay idhaahdeen faraarahoodiiba iyaga u muuqanaya kala tagsana taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata qur-aanka isagaa la ysku sharxayaa axaadiidta nebigana waa lagu sharxaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay bale wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun war ummadiiha wuxuu idin barayaa ilaahay waxaydaan aqoon waxaydaan aqoon ayaa ilaahay uu idin baraya subxaanah wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim nabigana ilaahay wuxuu idhi nuurkaasaa ilahay ku siiy noloshaasaa ilahay ku siiye qur-aanka waxaydaan aqoon baa ummadiiha ilahay idin baray mar kasta oo waa waxyigaasi ummaddu ay waxyigaa ka agdhowaadaan oo ay haystaan oo ay cuskadaan ahlullaahi weeye cisigooduna waa foodda markaaba cisi bay helayaan hadday ka durkaanna hadalkeeda daa nicmaa halkan ka dhacdae ilaahay nicmada ah wuxuu ku mudan yahay in lagu mahadnaqo fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun nicmadu had jeer dabarkeedu waa in ilaahay loogu mahadnaqo mahadnaquna alxamdulila alxamdulila alxamdulila wuu yahay laakiin taasoo qura maaha la doonayaa camalka mahadnaqa ficilka iyo amalka ayaa u sii muhiimsan ilaahay baa wuxuu la hadlayaa nebi daawud iyo aalkiisi markaasaa ilaah waxau hi icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur icmaluu baa ilaah u leeyay wuxuu isku xidhayaa iyo camalkii marka diinta ilaahay mahadnaqeedu waxa wey lagu camal falo haddii laakiin la xuso la dhunkado la iska barakaystoon camalba jirin ilaahay laguma mahadnaqin washkuruu lii walaa takfuruun ilaahay baa addoomihiisa la hadlaya fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun marka ehm, shukriga ilaahay loogu mahadnaqayaa waa ka gudoomashada laga gudoonto shaygaa ilaahay ummadda uu ku galladee aan hore aanay u haysan ummadaha kalena haysanin in ilaahay laga qaatoon lagu diidinoon la qawadin ilaadii halkaa la yska dhiga waa lagu qawada ilaahay marka sida nebiga eh, sida maaragtay eh, eh, bacd alaxaadiid ku sugan siyaabaha maaragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam siyaabaha ilaahay loo xusaya an yudaaca falaa yucsaa bacdu salaf baa maqaaladaa lahaa an yudaaca falaa yucsaa wayudkara falaa yunsaa wayushkara falaa yukfar ilaahay waa in la adeecoon la caasiin oo kitaabkiisa laga qaato iyo waxyigan waa in la xusuusnaadoon ilaahay la ilaawin waa in lagu mahadnaqo aan laga gaaloobin haddaba kitaabka markaynu qaadanayno markaynu diinta ku camalfalayno markaynu rasuulka raacayno marka aynu qiblada u jeesanayno intoo dhammiba waa diinta ilahay laga run sheegayo waa la ysku haystaa laguu dayn maayo taa diin ilaahay baan qaadanaya laguguma daynayo walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqa la ysu dardaaranyaaba waa la ishaystaayo watawaasaw bisabri marka diintii iyo raaciddeedii iyo istiqlaaliyadii iyo ummaddii inay noqoto ummad ummadaha tusaale u ah intaa la isku dayn maaya ilaahay wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca saabiriin sabir iyo salaad kaashada sabir iyo salaad kaashada maxaa ku xiga walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaatun bal axyaaun walaakin laa tashcuruun jihaadkii baa ku xiga iyo shuhaadadii ayaa ku xiga macnaheedu meesha waxa weeyaan muwaajaha imanaysa muwaajaha ayaa imanaysa oo cadowgii inuu kusoo waajaho oo lagugu qabsado fi islaaxi alfardi waalmujtamaci waalcaalam intaba hagaajintaad hagaajinaysa in lagugu qabsadaa waa lagama maarmaa sidii nebigaba lagu qabsaday sidii rusushaba lagu qabsanayay markaasaa ilahay wuxuuhi arrimaha waxaa kaga dabaalan kartaan rawxaaniyaadkii noo dhistaa oo salaada oogtaa iyo sabirka macnaheeda waxa weeye dadku inay quluubta ka dhisan yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allah intaasaa isdaba socota sabirkaasaa lagaga gudbi karayaa macsiyada iyo dunuubta naftaadu ay xiisaynayso shaytaankuna kugu riixayo sabirkaasaa lagaga gudbi karayaa daacada iyo cibaadada ilaahay uu ku faray in aad ku sabirto macnaa inaad la timaadaad xaqiijiso sabirkaasaad kaga gudbi karaysaa musiibooyinka aayada dambe ay sheegayso ee ee soo socda iyo howlaha adduunyada kugu imanaya sabirkaasaad kaga gudbaysaa jihaadka sabirkaasaa laga gudbi karaya lagu xaqiijin karayaa dacwaddii cid aan sabir lahayn dhabar ballaadhan oo umuurta culus ay ku xambaarto ma laha barnaamijkay wadaana wuu dhicinayaan marka si taabagal uu noqdo arinka ah wadaan waa ammaano culus oo in lala buubo oo lala ordo ma mudnee xejista oo sabr oo dhabar ballaadhan u yeesha bikulli nafsin wanafiis naf iyo maalba hadday israacayaan saasaa ilaha weli istaciinuu bisabri wasalaa sideedabana dhibaatooyinka kugu yimaada haddaanad sabir u yeelanin dee musiibo kugu dhacdayna eeg sabirla'aantu musiibo kugu dhacday miya kaa dulqaadaysa kaama dulqaadayso balaayo kugu soo socotana kaama joojinayso laakiin musiibadunbay ku daciifinaysa waa inaad aad u baroorato oo wixii aad difaac ka geli lahayd unbaad usii daciifaysaa sabirla'aantu salaad baa ilaahay uu sheego nabigu calayhi salaatu wasalaam arrimo adag marka ay yimaadaan caam iyo khaasba kaana idaa xasabahu amru salla salaadu ayuu geli jiray salaadu ka kaashan jiray wakhtigan jihaadka lagu jirana salaadii baa la kaashanaya waayo wakhtigaa waa wakhtiga laga yaabo inuu qofku si dhaqsaa ah u dhinto oo halkan uga baxo marka camalkiisi wa khitaamuhu misku camal wanaagsan inuu kusoo gebagabeeyo weeye oo uu kusoo khatimo Eh, sidaasaa marka kolku sabirna kaashada salaadna kaashada ruuxdiisu dhisanta ayaa wixii carqalad ku ahee hor taaganba iska waajihi karaa saasaa dadka muslimiinta ilaahay fara in allaha maca saabiriin waa maciya khaasa bilcawni waannasr gargaar ayaa ilaahay aan diyaar idinla ahaybaa wuli marka ilaahay tilmaamihiisa ay qaataan dadku ilaahayna wuu barbar taagan yahay hadday ilaahay diidaan isaguna garabkoodu ka baxaya xaggay markaa wuxuu wadayaa marka jihaadka iyo dadka ku shahiidaya ilaahay wuxuu walaa taquuluu liman yuqtalu fi sabiili llaahi amwaatun way dhinteen haodhanninaway dhinteen ha odhanina nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay xadiid saxiixo muslim ku sugan shahaadadu markaa ay naftu ka baxda ilaahay waxauu ruuxdooda gelinayaa shimbiro cagaaran oo carshuraxmaanka ilaahay carshigiisa kasoo ka hooseeya marka maalintiina jannada iska daaqayaan habeenkiina ruuxdooda ayay soo galayaan marka sidaasaa ilaahay uu nooleeyay bal axyaaun walaakin laa tashcuruun waa nololaydaan garanaynin ilaahay baa sidaa u hambaliyeeyey oo u ammaanay qiimaha ay leeyihiin qofka naftiisii qaaliga ahayd iyo maalkiisiiba ka iibsada ilaahay wax uu ku farxo ayaa uu ku abaalinaya sidaa darteed baa intuu ilaahay daalacday iyagoo halkaa qaaliga ah ku sugan ayaa wuxuu leeya maxaa idiin darane aan idin siiyaa ilaah wax walba waadna siiso waad dharagne maya wuxuun codsaday markii ilahay uu ku celceliyay ay yidhahdeen ilah waxaanu codsanaynaa inaad adduunyadii mar labaad nagu celiso oo aanu dagaalkii gaalada kusoo dhimanno oo haddana nagu celiso aanu kusoo dhimanno maya mar haddii ina bani aadamu adduunyada ka yimaada wax soo noqday la idhaahdaa ma jiro idinku celin maaya wax kaluun codsada saasaa ilaahay uu maaragtay kolka dambe raalli noqoshihiis ayuu ku dejinayaa oo ugu bushaaraynaya wallahu subxana wa tacala